رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat alanwaar ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa noogu soo dambaysay oo aanu ku jirnay dilkii ninkii ahaa abiraafic iyo sidii ay saxaabadu marka uga faraxashay ninkii dilay oo lugta ka jaban baa nebiga u yimid ku masax gacantiisa waxaad moodaa inaysan wax wajacahayninba hayninba oo sayidlyamaama yamaama sayidkii aanaynaa oo aan gelaynaa dilkii ninkii lagu magacaabahayay humaam ibnu afaad kaana humaama wuxuu ahaa ama humaamata min ashaddi annaasi dadka midka ugu daran buu ahaa karaahiyatan nacayb lirasuuliillaahi rasuulka ilaahay nacayb la naco ninka ugu daran buu ahaa humaama ninka lagu magacaabo aad buu nebigu u necbaa walidiinihi lislaam diintiisa islaamka ahna markaa wuu necbaa diintiisii islaamka ahna markaa wuu necbaa ninka lagu magacaabo humaam ibnu afaad amase waxaan ku jirnay dheh waxaan ku dhex jirnay dheh ee dilkii ninkii kacab ibni ee ahaa abi raafic waxaan lagu soo dambaysay kadibna ay soo gaaraan wixii ka dambaysana waxaa dhacday mar allaala markii ay yimaadeen meesha ninkii qaa'idka ahaabaa yidhi meeshiina igu suga anigu waan baxayaa ninka waardiyahan u xiladaysanayaa waxaa laga yaabaa inaan markaa galee wa wasala waxay soo gaareen haaulaa'i kuwa ilaa xusnihi abii raafic dhufiisii iyo meeshii uu deganaa oo min jihati khaybar khaybar dhankeeda xigta xiina waqti kharabati shamsu qoraxdii ayay soo gaareen qaa'iduhum shantoodii kii hog waa cabdullaahi bin makaanakum meeshiina igu soo gudaya hadday meesha tagaan waa la fahmayaa oodan tahay gudahaa la degan yahay hal albaab baa laga galaa waardiyaa jooga albaabkaa subaxii waa la furaa dadku shaqay aadaan markaa kadib bay soo rawaxaan habeenkii galabtiina waa la xiraa marka shantoodoo socda hadday tagaan waa la fahmaa waa la qabanayaa ninkii u horreeyey ciidanka hogaaminayaa wuxuu yidhi waan tegayaa wa mutalatifun waan u xeeladaysanayaa lilbawaabi waar biyaha laa dhici karta inta igu suga fa aqbala wuu qaabilay xataa danaa ilaa uu u dhowaaday min albaabi albaabkii uma intaa ka bacdi taqanaca wuu hagoogtay bihawbihi maradiisa sida nin wuxuu iska dhigay madaxu duubtay kaannahu sidii nin yaqdii xaajatahu dantiisa gudanaya meel buu fadhiistayoo albaabka aan saa uga fogay qadaaulxaaji gudanayo iska dhiga ama kaadinaya meeshaasuu markaa fadhiistay fahatafa waxaa u qayliyey bihi asaga albawaabu waardiihi wuxuu yidhi yaa cabdallah war cabdoonkii ilaahayow in kunta haddaad tahay turiidu mid doonaayo an tadkhula inaad soo gasho fadkhul gal buu yidhi soo gal fa innii uriidu waxaan doonayaa an uqliqa albaab inaan albaabka xiree iridda waa xiri rabaaye haddaad rabta inaad soo gasho dhaqsi soo gol meesha hanoo fadhinine wuxuu u maleeyaa qof meesha degan laakiin meesha kaadi u fadhiistay fa dakhala wuu soo galay cabdullaahi bin catiib wakamana wuu dhuuntay marka tamaama naasu ilaa xoolo qaba saa darteed agtiisa waa lagu fiidsan jiray waa la cashaynaayey dadkii way ku fiidsanayeen markii la kala tegtegay ee dadki hurdeen fa akhada cabdullaahi wuxuu soo qaatay almafaatiixa furayaashii wa fataxa albaaba albaabkiibuu iska furay liyashula lahu suu ugu fududaado alhuruuba orod cinda alxaajati xaaje hadday keento haddii loo baahda inuu ordo inuu markaa ku baxsado waayo haddii uu soo dilo oo laga daba yimaado in la qabtaa suuragala intuu albaabka la xarbinayo kow albaabkiibuu furtayba uma intaa kadib tawajaha wuxuu aaday ilaa beyti abi raafic abii raaficii la dili rabay gurigiisa fakaana wuxuuna ahaa kullamaa mar kastoo fataxa baaban albaab uu furo aqlaqahu min daakhilin guduhu ka soo xiraayay oo abu raafic meesha uu ku jiro oo nebiga dhibi jiray oo dhibaato badan geysan ah gacdahi oo saxaabi ah mar kastuu albaab furaba guduhu ka soo xiraayey xataa low calima hadday ogaadaan bihi asagoo annaasu dadku laa yasiluuna saysan u soo gaarin ilahi xaggiisan loo qabanin xataa yaqtula ilaa uu dilo abaa raafic falama intahaa markuu soo gaaray ilaa beytihi gurigiisa gurigii abii raafic uu ku jiray fa idaa huwa waaba asagoo abii raafic fii beytin guri ku jira mudlimin oo mugdi ah wasata ciyaalihi ciyaalkiisana dhexda ka jiifa gurigu waa mugdi haddana ciyaalkuu dhexda uga jiraa keligiisa madiinana waa la rabaa wasata ciyaalihi laa yadrii ma oga ayna huwa meeshuu ku sugan yahay waxaa loo sameeyey marka caqli caqli buu sameeyey aariga ahaa muxuu yidhi fanaadaahu waa u dhawaaqay yaabaa raafic maxaa la rabaa hee inuu dhaho hada codka meeshuu ka imaada faahwaa naxwa asawt dhankii codkuu aaday marka man haada meeshay ka timid yuu la aaday wa darabahu wuxuu ku dhuftay darbatan dhufasho bisayfi sayf buu ku dhuftay wahwa dahishun isagoo wareersan dahishka macnaha waa cabdulaahi wuu sii cabsanayiyo meeshuu markaa ku jiray iyo waxyaabaha iyo sida xaalku yahay waxoogaa dahish baa ku jiray famaa akhnad shay-an waxna ma u tarin ma dilin macnaha dhufashada fakharaja wuu soo baxay cabdulaahi uma intaa kadib jaa'a waa yimid macnaa wuu ku abaa raafic wuu ka soo baxay weli muusan dhiman macnaha haddana wuu ku noqday fakharaja wuu ka soo baxay uma jaa'a haddana yimid mutaghayiran asagoo bedelay sawtahu codkiisa codkii hadaaye uu ku hadlay cod aan ahayn ayuu haddana la soo galay waayo codka inuu bedelo waa muhiim sababtu waxay tahay wuxuu iska dhigay sidii qof u gargaaraya mutaghayiran asagoo dooriyey sawtahu codkiisa kaannahu yuqiifuhu sidii qof u gargaarayoo kale waqaala wuxuu yidhi maa haada sawtu ya abaa raafic hadalkan aan maqlay waa maxay abuu raafico wuxuu iska dhigay qof gurmad ah oo u soo cararay codkiisana markaas soo maqlay faqaala abii raafic wuxuu yidhi liummika alweyn wuu qayliyey marka waa qayliyey oo wuxuu yidhi war qof guriga ku jira weyn iyo hoog ha kugu dhaca hooyadaahe qof guriga ku jira ayaa hadda iga raacay guriga qof ku jira ayaa seef igu dhuftay hadal badan waaye intaa waxay ka dambe dhanka seeftuu markaa aaday facamada uu u qasday ilayhi xaggiisa wadarabahu wuxuu ku dhuftay darbatan dhufasho adqanathu e, tabar dhigtay asagoo dhan tabartiisii baabi'isay ayuu markaa ku dhuftay walam yaqtulhu ma uusan dilin laakiin laakiin weli ma imanin ninkii abii raafic ahaa laakiin waa tabar dhigay fawadaca asayfa sayftii buu saaray cabdullaahi fii batnihi abi raafic calooshiisa wataxaamala calayhi waana isku dulqaaday wataxaamal wuu isku xambaaray calayhi korkiisa macnaha sayftii intuu caloosha saa u saaray wuu xoog ugu taagsaday celiskiisii oo dhan xataa akhada ilaa uu qaaday fii dahrihi dhabarkiisa ilaa say ugu socotay sayftii ay dhabarka markaa tagtay dhabarkiisii ayay markaa tagtay oo dhulkii aaday humma kadib kharaja wuu soo baxay cabdullaahi yaftaxu asagoo furahayo alabwaaba albaabihi baaban baaban albaab soaya irid irid buu markaa u soo furay walleylu habeenkuna muqmirun habeen dayaxeed buu ahaa habeen dayax uu jiroo caddo ay jirtuu ahaa wa basaruhu aragiisuna daciifun wuu daciifsanaa sidkii aan aragti ful ah markaa ma lahayn fadanna wuxuu u maleeyey cabdullaahi annahu wasala ila alardi inu dhulka gaaray jaranjaradii ku soo degaayey jaranjaradii inay dhammaatay uu dhulka soo gaaray ayuu markaa u malaynayey faqadama wuxuu soo hormariyey rijlahu lugtiisuu soo daayey fawaqaca min asalmi jaranjaradii buu ka soo dhacay marka jaranjaradii ayuu markaa ka dhacay fa usiibat rijlahu lugtiisaa la asiibay lugtuu ka jabay saxaabigii facasabahaa wuxuu ku xirtay bicimaamatihi cimaamadiisa cawaab iyo qayla malaha lagu jiraa nebiga amarkiisaa la fulinayaa intuu soo qaatay cimaamadii yuu lugta ku casabayuu ku xiray wakhtafaa wuxuu isku qariyuu ku dhuuntay cinda albaabi albaabka agtiisa weli wuxuu isli amuusan dhimanin ilaa yaqiin dhaba uu ka helo ma raba inuu qabargeriyaad ka geeyo waاhtafaa wuxuu ku dhintuu isku qariyey cinda albaabi falamaa saaxa diigu diiqii markuu qaybiyey qaama rajul nin baa istaagay calaa suuri alxisni dhufayska derbigiisii buu ku istaagay wa qaala wuxuu yidhi ana maxaan qabargeebaa raafibiraaficinuu dhintay ahli lxijaas reer xijkoodii ahaa facarafa allaahi aqoonsaduu yaqiinsaday annahu maata inuu dhintay abi raafic fa ataa asxaabahu asxaabtiisii buu u tegey wa rajacuu wayna laabteen oo rasuulka xaggiisay u noqdeen falamma intahaw markay gaareen ilaa rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayhi wasalamna xadatuuhu wayga sheekeeyeen wixii dhacay iyo lugtii uu ka jabay wa masaxa rasuuluullaahi rasuulkii allana wuxuu masaxay sala allahu calayhi wasalam rijlahu lugtiisa faka'annahu waxaad moodaa lam yashtakihaa inaysan weligeed xanuunsanba tunaysan xanuunsanin macnaha inaysan ka xanuunsanin lugtaa oo weligeed uusan dhaabac gaarin ayaad markaa u malaysaa qadun weli asru humaamata bin afaal waa qafaalkii iyo maxbuuskii lasoo qabsaday ee ninkii ahaa humaama ibnu afaal oo sayidulyamaama yamaama sayidkeedii kaana humaamata wuxuu ahaa min ashaddi annaas dadka midka ugu daran karaahiyatan macaybka lirasuuliillaahi la naco sala allahu calayhi wasalam walidiinihi iyo diinkiisa al islaami ee islaamka ah xumaamo wuxuu ahaa ninka ugu daran karaahiye iyo necib nebiga la naco iyo diintiisa islaamka xataa kharaja ilaa uu soo baxay humaama mutanakiran asagoo isqarinaya ayuu soo baxay fi filmuxaram bishii muxaram sanadii lixaad ee hijrada ayuu soo baxay yuriidu isagoo doonaya ikhtiyaala annebiy nebiga inuu gaadno ku dilo sala allahu calayhi wasalam asagoo dhuumaalaysanayo isqarinayo si uu nebigu u dilay weliba si gaadma ah biamri musaylimati alkadaab amar uu soo siiyey musaylamihii kadaabka ah ee beenlowga ahaa ee nebinimada sheegtay amarkiisuu ku soo baxay wa kaana alnebiy nebiguna wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam waktiga qad arsala mid diray moxamed bin maslamata ayuu diray fii alaaiin raakiban soddon gaadiidley ah soddon rag oo raakibiin ah oo gawaari saaran ama fardooyinkooda ayuu nebigu markaa diray lita'diibi say u soo edbiyaan bani bakr ibni kilaab nimanka lagu magacaabo raggaasaa madax taagtaag iyo kibirkii nebigan weerarayna iyo laga maqlay si idib loo soo baro ayuu u diray soddon nin oo uu hogaaminayo moxamed bin maslaa fii naaxiyatin bay deganaayeen naaxiyada lagu magacaabo dariya meel dariya la yidhaahday degganaayeen calaa bucdin kana fog sabca layaal toddoba habeen meel loo socdo min almadiina magaalada madiina fii ariiqi basra marka la maraayo oo jidka basra la qaado falamaa markii kaanuu ay ahaadeen soddonkii saxaabada iyo ninkii madaxda u ahaa ee maxamed bin maslamaa raajiciina kuwa soo noqonaya way soo ta'diibeen sidaa yeelay way ka soo noqdeen wajaduu waxayba heleenba humaamata oo fi tariiqi waddada maraya fa asaruuhu way soo taxaateen gacantaab lagu soo dhigay asagoo dhan waa lasoo qabtay wa uu bihi waxay la yimideen ila almadiinati magaalada madiine madiinay la soo galeen warabatuuhu waxay ku xireen bisaariyatin tiir oo min sawaari lmasjidi masjidka tiirarkiisa ka mid ah ninkii dhannaa ee sayidkii xumaa ee yamaamo ahaa ee dilka nebigay armiinka ku socday lugaay gacmaha laga soo xirxiray kan geed ka mid ah tiirarka masaajidka lagu xiray famara bihi nabiyu nebigaa soo maray sala allahu calayhi wasalam nebigaa u yimid oo masaajidka ku soo maray faqaala wuxuu yidhi maadaa cindaka yaa humaama humaamow maxaa agtaada ahaaday bal ii waranba xaaladaada qaala wuxuu yidhi cindii khayr yaa muxamed muxamedow khayrba agtayda ahaaday irtaqtul haddaad i laakiin maanta faqatul waxaad dishay daa damin min diig leh wa in tumcin haddaad ii nimcaysad iska kaydaysana tumcin waxaad u nimcaysay calaa shaakirin nin galabgud yaqaana oo galabdaad u gashay kuu gudub doona wa in kunta haddiise aad tahay turiidu lmaala mid xoolo doonaya fasal weydiiso tucda minhu maa shi'ta waxaad doontaan ku siinayaaye daaflagaada maxbuus dargiisisa ma jiro lugahay gacmuu ka xiran yahay masaajidka dhexdiisuu ku xiran yahay hadalkaana waa ku hadlayaa weliba ninkan ahaa sida ay taariikhdu kitaabku soo gaagaabiyeye siduu nebigulkana uu tirtiro heerkaasuu ku fakaraya xataa maalin buu intuu fursad helay oo ku digdiga nin adeerkiis ah ama ilmo adeeray ahaayeen ayaa ka celiyey oo saasaa ilaah shartiisa nebiga uga badbaadiyey haddana nebiga gacantiisu ku jiraa hadalkiisa fiiri haddaad idisho buu yidhi taqtul daadan muxuu la jeedaa nin dhiig u saaxiibaan ahoo amba dad badan baa dilay buu ula jeedaa baabaca amase nin dhiig u saaxiib ah, oo layga dambeeyaan ahay watay oo nin abaalka wuxuu la doonayaa waan ku siina minhu xoolaa xaggiisa maashite fatarakahu wuu ka tegay nebiga fatarikahu wuu ka tegay oo sidiisaa loo dhaafay uma kabacdi mara wuu soo maray bihi rasuulka ninkii alyowma athaani maalintii labaad wadalxadiid hadalkiisaa dhex maray wadaara waxaa dhex maray nafsu lxadiid oo ahaa maxa agtaada ahaaday agtayda khayr baa ahaaday maxamedow haddaad idisha nin dhiig u saaxiibaan ahoo dad baan kaa laayay amase waa laykaa aari doonaa dhiigayga dhulka kuma dhici doono haddaad inimcaysood iska kaydaysood i gallabaysatana waa kuu abaalgudi doonaa oo shaakir baad gallabaysatay haddaad saxoola doon tahay weydiisa waxaad doonto waa ku siinaa hadalka badan igaga daa wanaqdaara nafsu alxadiid baa dhex maray uma alyowma athaalifi haddana maalintii saddexaad buu nebigu soo maray kadalika sidii oo kale hadalkii shalay uu dhahay iyo daraad waxaan ahayn kuma siyaadinin faqaala rasuulku wuxuu dhahay atliquu fimaama iska sii daaya fimaama naxariis badna oo xikmad wanaagsana daafa buu ka furfur xarig xariga ka fura ayuu yidhi oo iska sii daaya iska sii dhaafa faqaala atliquu humaama humaama oo fura fa way sii daayeen saxaabadii faاktasala wuu soo qubaystay wa aslama wuuna islaamay wa qaala wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa kaana calaa dahri اlard arlada korkeeda kuma sugnaynaynin min wajhin wajhi abaqadu laygu carab badan yahay ilaya xaggayga min wejhika wejigaaga wejigaada waxaan ka necbaamijin rasuulka ilaahiy faqad asbaxa wuxuu noqday wajhuka wejigaaga axabu lwujuuh wejiyaalka midka loogu jecel badan yahay ilaya xaggayga wawallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa kaana calaa wajhi alardi arlada wejigeeda iyo dusheeda ma saarnayn min diinin diin abqadu ilaya xaggayga loogu carab badan yahay min diinika diinkaaga faqad asbaxa wuxuu noqday diinuka diinkaaga axaba alaxabu aladnyaan diinaha midka loogu jecel yahay ilaya xaggayga wuxuu aadaa makata maka muctamiran asagoo doonaya inuu soo cumraysto falaamathu waxaa eedeeyey qurayshan qoraysh waxay ku eedeeyeen oo ay ku caayeen calaa islaamihi islaamnimadiisa ila nin oday waaye dhibsaase lama gaarsiin karo caycay maahane faqaala wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartee laa ya'tiikum idinkaga imaan maayo min alyamaamati yamaama xaggeeda min alyamaamati xabbatun xinta xabad qanabigoo idiin imaanayo ma jiro buu yidhi ama xabad masaga ah xataa ya'dana fiiha ilaa uu idmo fasax ii siiyo rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa nebiga uu fasaxo falamma insarafa markuu u gadoomay ama uu u laabtay magaaladiisiina manaca wuxuu ka manciyey bayca alxindati masigada beyceeda waayo raashinka inta badan reer maka yamaamay uga imaan jiray hal xabuu laga gedi kara male buu yidhi liahli maka fajahiduu way dhibtoodeen xataa katabuu ilaa ay reer maka qoreen ila alnabiy nebiga sala allahu calayhi wasaluunahu ayagoo weydiinaya biarxaamihim rixiyadooda raximnimada ka dhaxaysa ayagoo ku weydiinayaa an yaktuba inuu u qoro ilaa fumaama yasmaxu suu ugu saamsoo fasaxo bibayci acaami inta beycooda lahum ayaga uu ka gado fafacala wuu sameeyey nebigana sala allahu calayhi wasalam rasuulkana warqad buu u qoray ayuu yidhi humaamuu isaga siidaa qhaswatu bani laxyaan ama bani laxyaan reer garweyne dagaalkii lagu qaaday iyo khaswadii war bani lixyaan qofkii xasuusta waa badkii inta nebiga u yimid saxaabadii qiyaanay oo inta lagu daray dhowr saxaaba ah qiyaamadii markaa ku sameeyey bani laxyaan hum ayagu alladiina kubii waaye kaanuu ahaa qataluu kaanuu qataluu laayay almuslimiina muslimiintii birajiic rajiicmeesha la yidhaahdo ayay ku laayeen wa kaanuu waxay ahaayeen mutawaqiliina mutawaqiliina bay ahaayeen kuwa ayay ahaayeen fi lxijaazi xijaas wa kaanuu waxay ahaayeen mutawailiina kuwa kuwa waxay ahaayeen mutawaqiliina fi lxijaazi waxay ahaayeen kuwo horjoog ah oo xijaas ayay saa uga ahaayeenoo amni ka fogaayeenba fi lxijaazi wakaanuu mutawaqiliina kuwa ka fog fi lxijaaz ilaa xuduudi cusfaan bay u fogaayeen macnaha waxay aad xagga uga sii xigeen xuduudda cusfaan lagu magacaabo fa akhara rasuulu ullaahi rasuulka dib buu u dhigay sala allahu calayhi wasalam amrahum amarkooda amarkooda rasuulku dib ayuu u dhigayoo isla markii saxaabadu ay dhibka gaarsiiyeen lalama dagaalamin xataa idaa takhaadalad ilaa ay ishoojiyeen alaxsaabu axsaabtii waطma'anna ay xasileen min alacdaa'i cadowgoodii istacmala cala almadiina ileen wakhtigaas waxaa lagu jiray nimankii axsaabbaa waxay soo qaadeen weerar mar allaala markii axzaabtii ay ishoojiyeen macnaha ay qaarkood qaarka kale ku kalsoonaan waayeen oo ninkii rasuulka intuu u diray kala ququbay ayagoo dhan waطma'anna ay casishay madiino min alacdaa'i ee istacmala cala almadiinati magaalada madiina wuxuu madax uga dhigay ibna ummi maktuum wa kharaja ilayhim xaggooda ayuuna aaday rasuulka wareer bani lixyaani fii rabiici alwal bishii rabiicu alwal sannadii lixaad ee hijrada fii mi'atayni laba boqol oo min asaxaabati saxaabada ka mid ahaa nebiga la socday wa macahum waxaa micigooda ahaa cishruuna farasan labaatan faras wa asraca sayra socodkii ayuu u degdejiyey ila rasuulka ilayhim xaggooda dhaqso ayuu u degdegay xataa balaqa ilaa uu gaaray badnu quraan meesha lagu magacaabo badna quraan ilaa nebiga iyo saxaabadiisii ay gaareen waa waadin waadi oo u dhaxeeya bayna amaj iyo wacusfaan waadi iyo meel tog ah waaye ee quraanka ama meel la yidhaahdo yucsfada asxaabihi meeshii asxaabtiisa lagu casiibay waa meeshay asxaabtiisii ku dileen meeshaas ayay markaa ahayd macnaha meeshii asxaabtiisii dhibaca dhaawaca iyo dilka loogu geystay ayuu nebigu degay fataraxama calayhim ilaahay buu naxariis u weydiiyey wa dacaa lahum ilaahay buuna u tuugay qaama fii dalika almakaan alaxyaam fafuruu ordeenba fii ru'uusin jidaalba u kala carareen markayba maqleen moxamed iyo ciidankiisiibaa yimid yaa fadinkaraba waxaa laygu gargaaray buu yidhi bil meel loo socdo markay cadowgeyga iga maqlaan inay argagaxaanba labaad laba maalmood buu meesha deganaa amlaxyaan fafaran oo way kala fii ru'uusi iljibaali bay ku kala ordeen buuraha dushooda falam yajid ma uusan ka helin minhum xaggooda axadan axadna kama helin magaaladii intuu saa u dhex galay hal nafar oo jooga xataa ma jiro falam yajid minhum axadan wa arsala wuu diray nebiga casharatan toban oo fawaarisa fardooley ah ilaa cusfaan buu u diray markii meesha ay kala carareen reer bani lixyaan orda buu yidhi cusbaan sii socda labaatan ka mid ah toban ka mid ah fardooleydiisa litasmaca bihim qurayshun say qurayshi u maqasho fayudaakhiluhum alrucbu argagax baa galay marka oo fayudaakhiluhum uu markaa galo alrucba argagax waa intuu maxamed baxay reer bani lixyaan lagu duulay ay kale ay ku warwareegeen cabsidaa gelaysa quraysh fadahabuu markaasay soo baxeen quraac alkhamiim meesha lagu magacaabo tobankii nin ee fardoolayda ah say u soo socdeen quraac alkhamiim bay yimaadeen dumma intaa kadibna rajaca wuu laabtay rasuuluullaahi rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam ila almadiinati magaaladii madiine ayuu u laabtay bacda an qaaba canhaa markii uu ka maqnaaday xaggeeda arbaca casharata layla afar iyo toban habeen afar iyo toban habeen iyo maalmahooda ayuu nebigu ka maqnaa madiina kadibna wuu soo laabtay sala allahu calayhi wasalam uma intaa kadib markay dhoola tuskaa militari sameeyeen ilaa cusraan ilaa kuraaca eh, alghaniim saa loogu soo wareegay ay ku dhoolatu sameeyeen fardoolaydu ay marna saa u wareegayaan marna hoos ay ka soo galaan marna kor ay uga soo baxayaan balse meesha ha inoo joogto wabilahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala